بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين الدرس الثالث والعشرون درسiga saddex iyo labaatanaad waxa uu ku saabsan yahay ama uu ka warrami doonaa ghaswat اlxudaybiya duulaankii xudaybiye lagu qaaday wa baycatu ridwaani iyo baycadii la magac baxday baycatu ridwaan sababuhaa ghaswadaa iyo duulaankaa xudaybiya sababteedu waxaay ahayd anna anabiya sala allahu calayhi wasalam rasuulku kharaja waa baxay yuriidu isagoo doonaya makata maka muctamiran xaaluu yahay mid cumraysanaya laa muxaariban mid dagaal u socda isagoon ahayn wa macahu rasuulka waxaa wehelinayey alfun wa khamsu mi'atin kun iyo shan boqol min almuhaajiriina waalansaar oo ka kooban muhaajiriin iyo ansaar bilaa silaaxin iyadoo wax hub ah oo hubkii waaweynaa ah aanay wadanin raggaasi falamaa calimat qurayshun qurayshi markii ay ka warheshay amaba ay ogaatay bikhuruujihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu soo baxay ijtamacad waxay isu urursatay limancihi inay ka hor joogsato can beyt illaahi alxaraam guriga ilaahay ee xurmada leh walaakin hase ahaatee lam yaxdud muu dhicin fiihaa xudaybiye iyo duulaankaa xarbun wax dagaal ahi tacdiiman weynayn la weynaynaya awgeed lixurumaati ilbeyti kacbada xurmadeeda iyadoo la ilaalinayo alladii beytkaasoo jacalahu allaahu ilaahay uu ka dhigay xaraman aaminan mid xurmo leh oo weliba aamina walamaa wasala rasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulku markii uu soo gaadhay alxudaybiyata meesha xudaybiye la yidhaahdo arsalat ilayhi qurayshun quraysh baa waxay u soo dirtay rusula ergey kala duwan iyo rag erga ah ayay soo direen yas'aluunahu iyagoo wax ka weydiinaya can sababi majii'ihi sababta uu u yimi ee keentay fa arsala ilayhim alrasuulu sala allahu calayh wasalam rasuulku nimankaa waa quraysha wuxuu u diray markii ay kala dhammaan ee fariimo badan ay soo direen cuhmaana waa cuhmaan ibnu cafaan radia allaahu canhu liyuclimahum si uu ugu wargeliyo cuhmaan nimankaa gaalada ah maqasidahu ujeedada uu rasuulku u yimi wa bashara almustadcafiina dadkii jilicda sanaa ee magaalada maka ku noolaa ee muslimiinta ahaana wuxuu ugu bishaareeyey biqurbi اlfatxi maka furashadeedii inuu soo dhow yahayoo kaabiga uu yahay wa anna allaha iyo in alle mudhirun uu yahay mid muujinaya diinahu diintiisa falamaa wasala cuhmaan markii uu gaadhay maka xabasathu qurayshun quraysh baa xidhayoo jeelkay u taxaabeenba fa shaaca cinda almuslimiina muslimiintii iyo saxaabadii agtoodana waxaa ku faafay war odhanaya anna cuhmaana cuhmaan binu cafaan qutila waa la dilay fadaca arasuulu sala allahu calayh wasalam rasuulku waxaa dabeeta uu ugu baaqay annaasa dadkii lilbaycati bayco iyo ballan in la galo oo haddii ay rumowdo arrintaasi a ah cuhmaan in la dilay in halkaa ballan lagu kala qaato sidii nimankaa wax looga qaban lahaa waa qurayshi fabaayacuuhu rasuulka baycay la galeen taxta shajaratin hunaaka geed halkaa ku yaallay waa xudaybiye hoostiisa ayaa baycada iyo ballantaasi ay ku galeen baycadaasoo ku salaysan asal iyo asaasna ay u tahay calaa an laa yafiruu inaanay yaacin haddii dagaal bilaabmo oo ay dhab noqoto cuhmaan in la dilay wa tusamaa haadihi albaycatu baycadaa iyo ballantaana waxaa lagu magacaabaa baycat aridwaan waa baycadii iyo ballantii raalli ahaanshiyaha ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu helay waa ka ilaahay ku ammaanay qur'aanka laqad radya allaahu can اlmu'miniina id yubaayicuunaka taxta الshajara darsigani waxa uu ku saabsan yahay gaswaة اlxudaybiya iyo arrintaa dhexdeeda dhacday oo ah baycat ridwan haddii haddaba aynu ku horeyno gaswaة اlxudaybiya horta khaswo in loogu yeedho iyo duulaan dee culimmada qaarkood ma isticmaalaan oo sulxulxudaybiya unbay ka bilaabaane laakiin sheekhu wuxuu u dhigay isagu ghaswatu alxudaybiya duulaankii xudaybiye lagu qaaday lagu ekeeyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam sanadii lixaad dhexdeeda ayaa waxaa riyo iyo manaam uu ku arkay isagoo cumraysanaya oo saxaabadiisina ay la socoto magaalada makana uu galay isagoo muctamira timihii iyagoo xiiranaya ama gaabinaya riyadaa xambaarsan bishaaradaa weyn ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku riyooday arrintaasi markaa waxay keentay inuu rasuulku u diyaar garoobo saxaabadana ugu baaqo in riyadaa laga dhabaynayo oo la cumraysanayo waxaa rasuulku markaa uu u baaqay bixitaankaana loogu yeedhay la ogeysiiyey saxaabada intii haleelaysay ama awoodeysay muhaajiriin iyo ansaarba ee duruuftu u saamaxaysay waxaa kaloo lagu daray al alacraab nimankii reemiyiga ahaa ee magaalada madiina haleelaheeda deganaa iyagana baaqa waa ku jireen waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso oo haddii cumro uuna ay ahayd in ragga loo baaqo oo ciidan intaa leeg la ururiyo duruufta iyo danta keenaysay maxay ahayd jawaabteedu waxa weeye rasuulku calayhi salaatu wasalaam halka uu ku socdo wuu garanaya cidda ka horeysana wuu garanaya halka uu ku socdaa waa maka cidda ka horeysana waa quraysh quraysh xaalkeeduna dee dagaal baa ka dhexeeyey marka waxaa marka horeba rasuulku uu u badinayey nimankaas inay u diidi doonaan maka inuu galo amaba ay dee weerar ku soo qaadi karaan markaa dhinacaa isagoo ka taxadaraya arrintaa ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa dad badsaday oo dee waxa weye rag qiyaastooda ama tiradooda lagu qiyaasay kun iyo shan boqol kutubta qaarkoodna kun iyo afar boqol ayaa waxa weeye rasuulku u ururiyay calayhi salaatu wasalaam walow raggii acraabta ahay ahaye rimiyigaha qaarkood ay ka hadheen sida ilaahay uu kaga warramay fii suurati alfatx haddaba warkaasi markii rasuulku calayhi salaatu wasalaam diyaargarowgaa uu bilaabay nimankii gaalada ahaa waa qurayshe warkii way heleen inuu rasuulku soo baxay oo maka ku soo wajahan yahay markiiba arrintaasi waa gaadhay marka waxay bilaabeen sidii arrintaasi aanay u dhacdeen waxay u arkaanba sharaf dhac iyo liidasho in mako oo ay joogaan iyagoo ay ka taliyaan rasuulka iyo saxaabadu intay yimaadaan ay ku dhex cumraystaan ugama duwana in laga qabsaday oo kale sidaa awgeed baa waxay bilaabeen diyaar garow dhammaystiran allo wixii ciidan iyo cudud ay helayeen iyo cadad ee quraysha bay urursadeen waxaa kaley ururiyeen dhammaan qabaa-ishii kale carbeed ee ka agdhoweydee ood wadaagta la ahayd xilfiga iyo isgaashaanbuuraysuguna uu ka dhexeeyey iyagana ciidanka waa ku soo dareen markaa ciidan badan bay diyaarsadeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii uu soo gaadhay dulxulayfa ee de uu ka soo baxay magaaladii madiina dulxulayfi xilligaa magaalada madiina de waa ka baxsanayd haatan waa ka midoo de way ku dhex jirtaabe waa meel qayb ka mid oo une halkaa markuu soo gaadhay baa rasuulku uu tukaday salaadii duhur kadibna hadyigii baa la calaamadiyey si uu dadka u tuso inaanu dagaal u socon ee cumradii uu socdo oo hadyigii la waday ee kacbada loo waday baa la wada calaamadiyey si ciddii aragtaaba dee ay uga baydho dareenkaa ah inuu dagaal doonayana oo dagaal uu u socdo dadka qaar ay qabaan inuu demiyaa buu doonaya rasuulku alayh isalaatu wasalaam halkaasaa cumradii markaa uu ka xidhay rasuulku alayh isalaatu wasalaam cumradii halkaasuu ka xidhay haddaba markii xoogaa uu soo socday socdayba wuxuu diray intaanu soo wada bixin bal cid u soo eegta oo soo dhegedhegaysa nimankii gaalada ahaa waa qurayshe iyo bal hadda iyaguna halkay wax marinayaan ilee kollay ogaado oo helo warkaa ah inuu rasuulku soo baxay wax dee la qarqarinayaba mu ahayn marka bal iyagana damacooda iyo doonitaankoodu waxa uu yahay iyo siday wax u wadaan ayuu rasuulku soo diray saxaabii lo odhan jiray busra binu sufyaan saxaabii lo odhan jiray buu diray rasuulku alayh isalaatu wasalaam si uu warkooda usoo hubiyo saxaabigii nimankii waa ka war doonayo wuxuu soo xaqiijiyey nimankaas inay diyaar u yihiin inay maka difaacaan oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay ka hor joogsadaan marnabana aanay u ogolaanin in wax weeye uu soo galo marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam de qorshihiisu wuxuu ahaa maalin isniineed oo bisha dilqacdaa buu ka soo baxay magaalada madiina maqsadkiisuna waa cumradaasumed lakiin iyagu in la soo galaabaa waxa weeye aanay ogolayn warkaasi markii uu soo gaadhay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ninkaasina fariintii uu keenay ayaa waxa weeye rasuulku uu la tashaday saxaabada ridwaanullaahi calayh sidii dhaqanka iyo caadadaba u ahayd mar waloo la arko gaalada iyo diyaar diyaargarowgooda cududooda iyo ciidankooda rasuulku go-aan keliya muu qaadan jirno isaga ku kooban bal saxaabada ayuu talada wax ka siin jiray isagoo dabaqaya qowlahu tacaala washaawirhum fi amri arrinka kala tasho talada wax ka si saxaabadii markii uu la tashaday abubakar iyo rag lamidii waxay ku jawaabeen rasuulki ilaahayow dee innagu uma soconno dagaal ee cumraynu u soconnaa inaynu cidlaynana qorshaheennu ma aha markaa taadaa ku soco oo ciddii da inaga hor timaada mooyaane iyadu badheera mooyaane laakiin duulaan iyo dagaal iyaynaan qaaday waxaa rasuulku marka hore qorshaha uu ku darsaday oo uu ku hamiyey nimankan quraysha raggii soo raacay oo ah qabaa'ishii kale carbeed in reerahoodii loo weydaarto hadda maka ma aha waa kuwii maka hareeraheeda deganaaye soo raacay gaalada in hantidoodii iyo loo weydaarto guryahoodii laakiin talada abu bakar iyo rag lamid ay soo jeediyeen waxay noqotay inaan wax dagaalo la qaadin oo waxa weeye aan wax dhiba la geysan arrintu markii halkaa ay maraysay rasuulku calayhi salaatu wasalaam dariiqii tooska ahaayee marka hore uu haye uu ka baydhay xaggaa iyo xudaybiya ayuu u leexday rasuulku calayhi isalaatu wasalaam dariiq aan laba mari jirin ayuu maray waxaa rasuulku uu ka taxadaraya calayhi salaatu wasalaam in dee nimankii ila iyaga laftoodu dariiq qalay soo hayaane in la iska hor yimaado markaa isku dhac halkaa uu ka bilaabmo taasuu ka taxadaraya rasuulku alayh isalaatu wasalaam marka kii ay soo hayeen ama loo filanaya inay soo mari doonaan dariiq kale o aan ahayn buu maray si loo kala badbaadiyo ciidanka waayo dee in amni iyo nabadgelyo cumradaasi ku dhacdo ayaa u dana rasuulka calayhi isalaatu wasalaam maqsadkiisuna uu ahaa sidaa ogeed buu mar walba isku dayey inuu ka taxadaro kana dadaalo inuu dagaal dhex maro isaga iyo quraysh nimankii gaalada ahaa markii rasuulku uu degay xudaybiya labay u qaybsameen qolo odayaalo iyagu weli dee waxa weeye colka waraf ma lagu dayey xaaladoodu taagan tahay oo aan laftooda dagaal usii diyaarsanayn iyo niman dhallinyaro xamaasadi qaaday oo dagaal diyaar u ah ghaswatu uxudna isu arkay inay waxa weeye dee khatar khatar ahaayeeno iminkana ay dariiqii oo kala marnayaan saxaabada khaalid bin waliid iyo cikrimatu binu abi jahl iyo rag la mid ah, oo ilaa laba boqol oo nin ah baa fardoolaya weliba aan afantari ahayn ayaa iyagu waxa weeye isku dayay weeraranay soo qaadaan oo rasuulku markii xudaybiye uu degay halkaa inay ugu yimaadaan dabeetana waxay soo degeen meel qiblada ka xigta ciidankii muslimiinta waa halka ay ku soo degtay kayfiyaadka iyo qaababka salaatul khawfku ay leedahay mid ka mid a ah. fuqahaduna ay ka cabiraan salaatuhu bicusfaana salaaddii rasuulku uu ku tukaday cusfaan oo xudaybiye u dhaweeytay oo markii dee ciidankan labada saf un laga dhigay kayfiyaadka qaarkood ood garanaysaan fiqigana waa ku dhigateen in laba loo qaybiyo dee ciidankii uu yahay ama cadowgu fi jihati alcadow markuu yahay khaalid bin walid iyo rag la socday waa iska noqdeen marka nimankii gaalada aha markaa waxay isku dayeen inay rasuulka fariimo usoo diraan waxyaabaha la yaab kale dhacayna waxaa ka mid a ah. iyo mucjizooyinka ka dhacay meesha markii rasuulku xudaybiye uu gaadhay hashiisii baa fadhiisatay markaasaa dadkii waxay dhaheen hashi way daashay khala'at ilqaswa alla ilahi hashi waa daashay maanta markaasaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu lahaa maa khala'at ilqaswa wama daaka laha bikhuluqin walaakin xabasaha xaabis lfiil qaswi hashan yacni may daalin daalkuna dhaqan umu oo laguma baranin laakiin allihii ciidankii maroodigaba xayiray baa iyadana maanta xayiroo joojiyey macnaha dagaal iyo duula inuu dhaco iyo in caqabada caqabado kale dhacaan ayaa dee laga taxadarayo xataa hashiibaa amarkaa ilaahay siiyey subxaana wa tacaala oo fadhiisatay fariimay markaa nimankii soo direen saddex ergey bay soo kala direen iyo ergeygii ugu dambeeyey isagu heshiiska qalinka ugu duugi doono rasuulka ay la gelayaan calayhi isalaatu wasalaam waxay soo direen markii koowaad nin la odhan jiray mikras binu xafsin oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii uu ku soo dhowaaday wuxuu idhi kaa soo socda waa mujrim nin wanaagsan maaha ergey labaad bay haddana soo direen alxisu binu calqama isagu qurashi mu ahayn waa ninkii watay ciidamadii qabaa'ishii kale dee ka ag dhowaa qurayshta odayaashoodii mid ka mida weeye waxaa kaley soo direen curwatu binu mascuud curwatu binu mascuud saddexdaa ergey bay iska soo horreysiiyeen inta saddexdaa ergey aanay imaninna waxaa dhexdhexaadin isku dayay nin la odhan jiray budayl ibn warqa oo isagoo aan qurayshna ahayn ansaartana aan ka mid ahayna qabaa'ishii kale ka mid ahaa laakiin xidhiir wanaagsan la lahaa rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ayaa wuxuu isku dayay dhexdhexaadin oo wuxuu ku uhi moxamedow adiguna maanta dagaal uma taaghaysid iyaguna sidaasi la eg weeyaane aan idin dhexdhexaadiyo rasuulku wuxuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam dagaalba uma socdo anugu dagaal iyo duulaan duulaanba uma socdo lakiin isagu wuxuu moodayay ninkani inuu rasuulku duulaan iyo dagaal oo dagaal u socdo ayuu moodayey nimankaa marka ay soo direen ee kala duwan kaa hore rasuulku wuxuu ugu jawaabay uun mikris binu xabs intii uu u sheegay budayl bin warqa ee ahayd inaan dagaal u socon ninka la yidhaahdo alxilsu binu calqama isagana markii uu soo baxay rasuulku wuxu ninkaa ma arkaysan haa ninkaasi wuxuu ka tirsan yahay qabaa-isha iyo reeraha aadka u ciseeye ee u sharfa hadyiga iyo xoolaha kacbada loo wade lagu qalqalaye mar alla markuu inoo soo dhawaado geela iyo hadyiga wada kackiciya awrtii iyo geelii baa la kackiciyey mar alla markii uu arkay baa wuxuu yidhi subxaana allah raggan oo kale kacbada in laga hor joogsado oo maha wuu iska noqdayba rasuulka umuu soo gaadhay alayh isalaatu wasalaam markii dabeeto uu ku noqday baa waxay ku yidhahan maxaa warad haysaa ninkii maxaa kuso hartay wuxu uhi mama gaadhinba hadyigii baa la kackiciyey laga hor keenayo anugu waxaan id lahaa warhoy ninkaa ha ka hor joogsanina kacbadii iska sii waxay ku idhaahdeen acraabi remiyi baat alla waxaad kala garanaysa ma jirto iska fadhiiso marka horeba anaga kaa waalana ku dirsanay isagana waa fadhiisiiyey markaasa waxay soo direen curwatu binu mascuud oo odayaashoodii ka mid ah oo wada hadal dheer rasuulka calayhi isalaatu wasalaam la galay dhinacyo badan wax ka tusay rasuulkuna calayhi isalaatu wasalaam uu si fiican ugu jawaabay oo jawaab fiican waxa weeye uu siiyey fariimahaasi markii ay iska soo daba dhaceen ay ka soo gaadheen xaggii quraysh yani nimankaa gaalada ah waxaa rasuulku uu go-aansaday calayhi salaatu wasalaam inuu diro cuhmaan binu cafaan oo fariin iyo ergey sida fariintaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo ujeeddadiisu waxay tahay si niman kale u ogaadaan cuhmaan binu cafaan markii uu tegey magaalada maka ah, waabay soo dhaweyen waxay maca kacbada waad ku dawaafi karta waa kuwa ogolla wuxuu ku uhi waxbaad ku dawaafi maya rasuulku hortiiyey ilaa rasuulku ku dawaafaye hawsha kale la isoo dira baa idin kala hadlaya marka wuxuu u sheegay rasuulku inaanu u soconin dagaal inaanu diyaaru ahayn inuu cumro u socdo ayuu kala hadlay nimankii kamay hadlin nin bay way yaro xidheen xoogaa cuhmaan binu cafaan maxay u xidheen talow ilaa dhaqanka carbeed muu ahayn ergeyga in la xidho iyo in waxyeelo loo geysto ergeyga cidda kaa soo horjeedda ay ku soo dirtay dhaqanku muu aha in la laayo horaba waxay leeyihin culimadu waxaa laga yaabay inay tashanayeen oo ay wax isweydiinayeen oo ay saahan tahay idinkoon go-aanba gaadhin bilow idinka noqda oo deetna war aan saxnayn oo nimankii go-aanba way gaarhi waayeen bilow rasuulka uu gaadhay calayhi isalaatu wasalaam marka intay go-aan gaadhayeen bay yaro xakameeyeen xayiraad kale may ahayn iyo xadhi kale may ahayn hadaba muddadii lagu filanayey inuu cuhmaan ku soo noqdo ayaa dib u dhacday markiiba waxaa suuqa soo galay war odhanaya cuhmaan waaba la dilayba oo nimankii gaalada ahaa way dileen markaasaa dabeetana rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabadii bayco iyo ballan uu la galay baycadaasoo macnaheedu yahay ama u taagan haddii warkaasi sidaa uu ku dhaboobo dhabuu noqdo inaan loo kala hadhin dagaalka iyo difaaca waayo waxay ka dhigan tahay haddii ergey la dilo waa iclaan dagaal bay ka dhigan tahay waa iclaanu xarbi oo ergey la dilay haddii ciddii loo diray ay disho macnaheedu ciddii uu ka socday iclaan baa dagaal iclaan dagaal weeye dagaal baa loo iclaamiyey nimankii warkii bay heleen markii rasuulku baycada iyo ballantaa saxaabada la galay yaani waxa weeye way baqdeen fariimahan marba noqonayay ee ragga ay soo dirsadaan ee celinayeenna fariimo ay ku farxaan may ahayn oo curwo oo kale markii uu ku noqday curwatu binu mascuud wuxuu ku yidhi intaasoo waddan baan ergey iyo safiirnimo u tago i dirteen ama ano wafdi waxa weeye ah weligay ma arag ninkaas sida saxaabadiisa u hogaaminaya yani u qadarinayaan ee u ixtiraamayaan ee weysadiisa ugu kala dheeraynayaan ee isugu masaxayaan weligay nin lamida ma arag haddaba waa markuu ka tegey garo laakiin markuu rasuulka la joogay hadallo kale ku lahaa wuxuu ku lahaa kuwani ku difaaci kari maayaan iminka cidlo kaaga dhaqaajinaya soo dabaco warkan jooji aad waddo inaad kacba waa aad maka gasho isagoo marba rasuulka garhka taabanaya calayhi salaatu wasalaam saxaabaduna saxaabiga la idhaha muhiirat bnu shucba ayaa seeftiisa dhabankeeda kaga dhufanaya gacanta oo kulahaa gacantaada dib uga dhig rasuulka alayhi salatu wasalaam taabsiini markaasa adeer buu haddaba waa garo war ninkaa seefta ila dhacaya muxuu ahaa sa waxaa la uhi waa muhiira binu shucba markaasa wuxuu leeyi yani uu ka hadlaya uu leeyi miyaad u caayay marka hadallaa aan fiicnayn buu ku yidhi ilaa adeerna uu ahaa dhinacna dee waalid buu isaga dhigaya markii uu ku yidhi nimankani ku difaaci maayaan abubakar baa u adkeysan kari waayey oo hadal ku yidhi tilmaamaya inaanay rasuulka marnaba ka tegin fulaynimadaa uu sheegayana dee halkuu ku arkay isagaa sheegi doona intaa kadib baycadaa iyo ballantaa markii ay ogaadeen nimankii gaalada ahaa marka horebana ay hayeen warka ahaa nimankani rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxaabadu inaanay amarkiisa marnaba jabinayn nimanka way baqdeen marka baqashaa ku dhacdayo waxay is yidhahdeen makaa laydinku soo geli doonaa markaasay cumaanna soo fasaxeen oo ay soo daayeen iyagoo waxa weeye dee soo fasaxay waaya sababuhaa gaswatu alxudaybiya sababteedu waxay ahayd ana nabiya sala allahu aleyh wasalam rasuulku kharaja waa baxay yuriidu isagoo u socdo makata xaggaa iyo maka muctamiran xaaluu yahay mid cumraysanaya laa muxaariban oo aan dagaal u jeedin wa macahu rasuulka waxa uu helinaayey alfun wa khamsu miatin min almuhaajiriina walansaar kun iyo shan boqol oo muhaajiriin iyo ansaar ka kooban bilaa silaaxin iyagoo wax hub ah oo weyn dee aan wadan marka laga reebo hubka uu qaato qofka musaafirka ahi falamaa calimat qurayshun qurayshi markii ay ogaatay amaba ka war heshay bikhuruujih rasuulku inuu soo baxay ijtamacat waxay isu urursatay limancihi an beyt illahi alxaraam inay ka hor joogsadaan kacbada oo ay u diidaan walaakin hase ahaatee lam yaxdud fiiha xarbun wax dagaal ahi muu dhicin tacdiiman weyneyn la weyneynayaa awgeed lixurumaati lbeyt kacbada iyo xurmadeeda alladii beytkaasoo jacalahu allahu alla uu ka yeelay xaraman mid xurma leh aaminan oo aamina walamaa wasala rasuulu sala allahu wa wasalam rasuulku markii uu gaadhay alxudaybiyata xudaybiya markii uu gaadhay arsalat ilayhi qurayshun arusula quraysh baa waxay u soo direen alrusula fariinsidayaal iyo ergey bay usoo direen kala duwan yas'aluunahu iyagoo weydiinaya can sababi majii'ihi sababta keentay ee uu u ee u socdo fa arsala ilayhim arasuulu sala allahu alayh wasalam rasuulku markaa nimankaa wuxuu u diray cumaana waa cumaan binu cafaane liyuclimahum si uu u ogeysiiyo ugu wargeliyo maqsidahu rasuulku waxa uu socdo wabashara almustadcafiina waxaa kaloo fariintaa loo dhiibay ahayd inuu u bishaareeyo cuhmaan oo mustadcafiintii iyo dadkii jinicda sanaaye soo hijroon kari waaye maka joogay inuu ugu bishaareeyo biqurbi lfatxi furashadii makine soo dhowdahay wa ana allaha iyo alleh inuu yahay mudhurin mid muujinaya diinahu diintiisa falamaa wasala cuhmaan markii uu gaadhay maka xabasathu qurayshu quraysh baa xidhay fashaaca cinda almuslimiina muslimiintii iyo saxaabada agtoodii waxaa ku faafay war odhanaya ana cumaana qutil in la dilay cumaan bin cafaan fadaca rasuulu sala allahu alayh wasalam rasuulku waxa uu ugu baaqay annaasa dadkii waa saxaabadii lilbayca in waxa weeye baycada iyo ballanta ay la galaan fabaayacuuhu taxta shajaratin hunaak geed halkaa ku yaalla waa xudaybiye hoostiisa ayaa bayca iyo ballan ay kula galeen baycadaasoo macnaheedu ahaa calaa an laa yafiruu inaanay yaacin watusamaa hadihi اlbayca baycadanna waxaa loo yaqaanaa baycatu aridwan as'ila maa sababu gaswati اlxudaybiya maxay ahayd sababtii ka dambaysay haswada hal xadaa bayna alfariiqayni xarbun labada dhinac wax dagaalay miyuu dhex maray maada arsalat qurayshun lirasuuli sala allahu alayh wasalam bacda wusuulihi alxudaybiya rasuulku markii xudaybiye uu soo gaadhay kadib quraysh maxay soo direen yay yacni soo direen man arsala ilayhim arasuulu sala allahu alayh wasalam rasuulkuna ayuu u diray maadaa facalat qurayshun qurayshi maxay ka yeeshay bicuhmaana cuhmaan binu cafaan maadaa facala rasuulu sala allahu alayh wasalam rasuulku muxuu sameeyey xiinamaa shaaca markii ay faaftay qatlu cuhmaana cuhmaan in la dilay addarsu alraabicu walcishruun darsiga afar iyo labaatanaad sulxu lxudaybiya wuxuu ku saabsan yihi heshiiskii weynaa ee ka dhacay xudaybiya ee la magac baxay sulxu alxudaybiya lamaa calimat qurayshun qurayshi markii ay ogaatay ay ka war heshay bibaycati ridwaani baycadaa iyo ballantaa rasuulku uu la galay saxaabada khaafat calaa nafsiha nafteeday u baqatay oo ay u yaabtay fa arsalat cuhmaana waman macahu cuhmaan binu cafaan iyo ciddii wehelisay way iska soo daayeeno waa soo fasaxeen wa talabat waxaanay codsatay waa qurayshe assulxa heshiis in la galo fatama waxa uu ku dhammaystirmay heshiiskaasi baynahumaa labada dhinac dhexdooda bishuruudi shuruudi allatii taasoo araadathaa qurayshun qurayshi ay doonaysay waa shuruudihii iyagu ay keensadeen calaa lisaani rasuuliha iyagoo soo marsiiyey arrinta ergeygooda carabkiisa oo dee u soo dhiibay wa hiya haddaba shuruudahaasi waxay kale ahaayeen lagu heshiiyey wadcu lxarbi cashra siniina wadculxarbi dagaalka in la joojiyo cashra siniina toban sano wa an ya'mana annaasu iyo dadku inay badbaadiyaan bacduhum barhkood bacdan barhka kaloo la kala badbaado wa an yarjica canhum iyo inuu ka noqdo haada alcaama sanadkan wa an laa yarudduu inaanay soo celinin waa iyagoo gaalada ah man ataahum ciddii u timaada min almuslimiina oo muslimiintii ka mid a ah. cidda intay muslimiinta ka cararta iyaga u gasha inaanay wa an yarudda muxamadun iyo muxamed inuu soo celiyo man ataahu cidda u timaada min qurayshin ee quraysh oo iyagana cidii u timaada inaan soo day cidii iyaga ka soo baxsatana lagu celiyo fatadaayaqa almuslimuuna muslimiintu cidhidhi bay ka dareemeen min haadihi shuruudi shuruudan iyadaa laa siyamaa weliba gaar ahaan mancihim min aawaafi bilbeyti diidmadaa loo diiday cumradii ille waatan la yidhi sanadkan hayska noqdee culays bay ku noqotay wa fi rujuucihi sala allahu calayhi wasalam min alxudaybiya rasuulku markii xudaybiye uu ka noqday naزlat calayhi suuraة اlfatxi waxaa kusoo soo degtay suuraةu alfatx inaa fataxna laka fatxa mubiina fafarixa اlmuslimuuna muslimiintu waxay ku farxeen bibushraa fatxi maka bushaaradaa weyn ee maka furashadeeda ku saabsan wa calimuu waxay ogaadeen annahum iyagu laa budda inay lagama maarmaan noqonayso an yadkhuluuha inay maka maalin un geli doonaan aaminiina iyagoo aaminan waxba ka baqanayn muxalliqiina ru'uusahum madaxyadoodana xirayo dee waxa weeye dee cumraysanaya ama gudanaya xaj iyo cumro bada dalika intaa kadib haddaba heshiiskaasi markii uu dhacay asbaxa almuslimuuna muslimiintii waxay noqdeen axraaran dad xor ah yaruuxuuna way tegayeenoo wayaji-uuna waa imanayeen kayfa shaa-uu sida ay doonaan ayay dhulka isaga socdeen wa caduma waxaana kordhay nufuudu nabiyi sala allahu calayhi wasalam awooddii rasuulkuna waa korodhay iyo awooddii dowladda islaamka wa kataba waxaa rasuulku u qoray ilaa muluuki duwali lmujaawirati boqorrada dowladihii la jaarka ahaa libilaadi lcarabi deegaanka carabta dowladihii la jaarka ahaa rasuulku waraaqa ayuu u qoray yadcuuhum isagoo ugu yeedhaya ila lislaami islaamnimo fa minhum man aslama way qaybsameenoo qaar waxaa ka mid ahaa islaamay kan najaashiy maliki lxabasha boqorkii xabashadee najaashi yani oo kale wa minhum waxaa ka mid ahaa man radda raddan jamiilan qaar jawaab fiican soo bixiyey lakiin aan markaa islaamin oo aan islaamnimo muujsan ka hiraqla sida ninkii hiraqla la odhan jiray oo kale qaysar ruum waa ruum boqorkeedii walmuqawqisi iyo ninkii muqawqis la odhan jiray xaakimi misra ee masar ka talinayay raggaasi jawaab fiican oo aan xumayn oo aan laga didayn bay soo celiyeen wa minhum waxaa ka mid ahaa raggaa fariimaha loo diray man radda raddan qabiixa qaar jawaab xun bixiyey wa ahaana oo dullaystay ama dhibaateeyey rasuula nabiyi sala allahu alayh wasalam fariinsidihii rasuulka oo dee dilayba kalxaarith ibni abi shammar alghasaani waaya raggaasoo kale wa kisra alfurus iyo ninkii furus boqorka ka ahaa darsigani waxa uu ku saabsan yahay afar iyo labaatanaad sulxu lxudaybiya waa heshiiskii weynaayee ka dhacay xudaybiya nimankii gaalada ah waa quraysh markii ay arkeen ama ogaadeen baycadaa iyo ballantaa la galay rasuulkana waa garanaya saxaabadana way ogyihiin beder wixii ka raacay bay garanayaan uxud lafteeda kama dambaysta wixii ka raacay way garanayaan ghaswat laxzaabna inay u taag waayo way garanayaan marka inaan qunyar la layska maagi karin way ogyihiin ama aan loo babac dhigi karin mar alla markii ay maqleen warkaa ah baycadaa iyo ballantaa cuhmaan binu cafaanna waa soo daayeen iyo ciddii la socotay heshiisna way dalbadeen waxay soo direen nin la odhan jiray suhayl binu camar oo ergey ay ka soo dhigteen wuxuu sitaa qoraal iyo shuruudo ay heshiiskaasi ay ugu talagaleen in la waafaqo oo la ilaaliyo waana waxay soo qorteen ogow shuruudihii ay soo qorteen buu sidaa kuwii un baana lala galay shuruudaha waxaa ka mid ahaa horta markii ninkaasi uu soo baxay ee uu rasuulka ku soo baxay calayhi salaatu wasalaam rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam alla ilahi suhayl baa inoo yimi arrinkuna waa sahlanaanaya waa fududaanaya yani wixii laga cabsi qabo dagaal ah waa laga badbaadaya nimankani markaa qodobo kala duwan bay iyo bunuud kala duwan bay soo qorteen bunuuddaa waxaa ka mid oo ah ugu horeeya wadcu lxarbi cashra saniina wax dhibaa ma laha taas oo nin dee dagaal jeceli ma jiro in lagu heshiiyo toban sano inaan la dagaalamin xabad joojintaasna toban sano ay socoto waa qodobka koowaad ay soo dhigeen qodobka labaad ay soo dhigeen waxa weeye waa an ya'mana annaasa annaasu bacduhum bacda iyana wax dhiba ma laho waa arrin lagu farxo in la isbadbaadiyo oo qolada qolada kale aanay waxba yeelin iyana waa arrin dee waxa weeye loo baahnaa oo dee xataa muslimiintu u baahnaayeen qodobada ugu adig marka halkan ay ka bilaabmaya wa an yarjica canhum hada alcaam wa an laa yarudda man ataahum min almuslimiina wa an yarudda muxamadu man ataahu min quraysh saddexda qodob ee muslimiintu ay liqi kari waayeen iyo saxaabadu waa saddexda wey kow sanadkan in la iska laabto cumradii halkaa lagu joojiyo nin walba hamigiisu wuxuu ahaa oo ka mid ahaa ragga ah rasuulkuna ugu horreeya calayhi isalaatu wasalaam in dee cumradu ay sidaa ku socoto oo sidaa ku hirgasho sanadkaa inuu iska noqdo ayaa qorshaha iyo qodobka ay ku soo darsadeen ciddii muslimiinta ka soo baxsatay iyadu soo ridowda ee gaalada u soo gasha aan la celin ciddase iyaga ka soo baxsata waa gaalada ee intay islaamto rasuulka u tagta calayhi salaatu wasalaam isla markaaba in la soo celiyo waa heshiis aad moodada inuu xaggooda u xaglinaya soo ma ama ay muuqato ila iyagaa soo qorqortay markaa qodobadaasi aad bay ugu adkaadeen saxaabada laakiin rasuulku calayhi salaatu wasalaam sulxigan iyo heshiiskan wanaagga ka dambeeyuu ogaayo ilaahay uga warramay iyo inaanu sidaa sii wada ahaan doonine iyaguba ay burin doonaan taasina ay keeni doonto maka in qabsado fatxu makaa ka dambeeyaba marka hadafka loo socdaa maka furashadeeda iyo inay noqoto daara islaamin hadafkaa weyn baa rasuulku ogaa sidaa ogeed buu kuwan iska liqay walow saxaabada ay ku adkaatay inay waxa weeye qaataan haddana rasuulkay dhaafi kari waayeen calayhi isalaatu wasalaam heshiiskaa markuu ku dul akhriyey rag badan baa liqi kari waayey cumar ibnu khadaab baa ka oo ah. rasuulka calayhi isalaatu wasalaam marba ku laa rasuulka ilaahayow horta maynaan xaq ku taagnin haa iyagu maanay baadil ku taagnin haa cidday naga shahidaa jannada gelin haa ka iyaga ka dhintaa maanu naar haddaa maxaynu waxaan u heshiiska noocan ee innaga inagu foorara ee iyaga u xaqlinaya rasuulku alayhi isalaatu wasalaam wuxuu ku yihi cumar cumarow amar ilaahay baan fulinaya ilaahayna caasiyi maayo dembina maan gelin heshiiskaa markii la qorayay suhayl binu camar ee uu keenay qodobadan uu keenay waxaa rasuulku amray cali inuu qoro cali bin abi aalib marka waxaa lagu bilaabo cali ku bilaabay bismi illaahi araxmaan araxiim markaasaa suhayl markiiba wuxuu may raxmaan iyo raxiim taa ma garanayno nagu bismika allaahuma baanu naqaanaa intaa ku qor haddii kale waa iska tegay yani in kelmad xataa kelmadaha xataa in la qoro muu ogolayn alraxmaan alraxiim rasuulku calayhi salaatu wasalaam cali wuxuu ku yuhi calow ka masaxo bal wuxuu doonaya u qor uu ka masaxay waxaa haddana qodobadii uu ku qoray caleemo uu hordhac uga dhigay hada maa qaadaa rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam muxamedun rasuulu llahi sala alay waslam calaa quraysh warqada waxaa ku qoran qodobadii uu nabi moxamed oo rasuulkii ilaahay ay kula heshiinayay quraysh markaas haddana wuxu uhi maya haddaad rasuul ilaahay tahay kumaanaan diidneen kacbada kaamana aaminsanayn waa la masaxaya haddii kale waa iska tegay rasuulullaahidii in la masxuu dalbaday cali bn abi aalib wuu diiday inuu masaxo wuxuuhi ma masaxayo tii horuu dee ila masaxay markaa ninkan inuu weli xoogaa dee eh, si aan saxnayn wax u wado ayaa cali uu aada uga xumaaday rasuulku wuxuu ku uhi bal aniga waxaad itustaa muxamedun rasuulullahi doolay ku qorantay itus ila rasuulku mu akriyi karayn wuu tusada tan rasuulkaa ka masaxay alayh isalaatu wasalaam heshiiskii oo socda ayaa waxaa isla xudaybiye soo gaadhay abu jandal oo ah nin muslim ah oo saxaabi ah oo magaalada maka ku xidhnaa nimankanna ay xayireen cidda dhashay miyaad garanaysaa suhayl laftiisaa dhalay oo aan ninka heshiiskan saxeexaya mar alla markii uu yimi abu jandal suhayl wuxu uhi mid baan kuu sheegaya heshiiskan haddaynu bilaabayna dhaqangelintu hadday ka bilaabmaysa qodobadiisa maxaa ka mid ah in ciddii ka timaada gaalada ee ka soo baxsatee muslimada in dib loogu celiyo soo kanaad ka bilaabaysaa bu hi haddaba inankaas aynu celinayna rasuulku wuxuu ku hi may suhaylow ka bal kanan kaa qabsaday inta kale wixii dambe aynu ka dhigan doonaay wuxuu uhi maya heshiiskaa ma saxeexayo ilaa hadda la celinaya abu jandal isagoo qaylinaya oo le rasuulka ilah yaa laigaga tegaya dhibaata igu hayaan baa garbaduub loo qabto oo la celiyey rasuulku wuxuu ku yihi sabir ilaahay baa farajku siin doone ilaahay baana siiyey subxaana wa tacaala oo abujandal yacni kumuu sii raagin dulmigii iyo culayskii maalin maalmaha ka mida buu baxsaday markii xoogaa heshiiskii uu ka soo wareegay dabeetana madiinuu tegey waa la soo celiyo waxa de heshiiskii mu ahayn in wuxuu ahaa in la celiye waxa weeye noqo waa isagiiyo nin kale markaa laba nin baa la soo raaciyo waxa kaxeeya labadii ninba intuu dilay buu duurkaa iska galay markay dhexda soo marayeen buu dilay labadaba meel maka iyo madiine udhaxaysa ayuu ka jabhadeeyey halkaa niman kalaa soo baxsadoo ugu yimi ila rasuulku heshiiska kan noo soo celi ma shaqaynaya de ciddii madiine kugu timaaday ahayd haddana jabhad baa dhexda ka bilaabantay wax alla wixii quraysh u socda ee safar le ee hawl kale leh way arbushaano way rabshaanba markii dambe warqad bay soo direen leyin maxamedow ah baanu kugu dhaarinaye nimankaa intaad meesha ka kaxaysa madiine nagagi dhib nagu hayaanbe sidee dee jabhadaasi meesha looga takhaluso looga saaro markaasaa dabeetana rasuulku uu amray inay nimankaas soo hoydaan madiina soo galaan marka kumuu sii raagin heshiiskaasi markaa sidaasu ku waxa weeye dhaqan galay iyadoo culays badan ay muslimiintu ka dareemayaan laakiin faraj buu ahaa oo tobankii sanee la sheegayna muu gaadhin iyagaaba sababuu noqday ballamihii inay ka baxaan raggaa qaarkood iyadoo heshiiska socon la celiyeyna ee xagga muslimiinta ka socdayna culaysku kumuu sii raagin ilahay baa wa taala ka badbaadiyey markii haddaba rasuulku uu ku laabtay magaaladii madiina calayh isalaatu wassalaam waxaa soo degtay suuratu alfatx oo xambaarsan bushaaradii fatxu maka iyo in loo ballan qaadayo muslimiinta inay geli doonaan maka iyaga oo cumraysanaya oo xaj gudanaya oo aan acmaashii ixraamka waxa way samaynaya hadaba heshiiskani dhinac kale faa'iiduu ka lahaayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa u soo joogsaday boqoradii kale ee aan carabta ahayn ee dowladihii kale la jaarka ahaa ka talinayay nin waliba wuxuu is yidhi ninkan qurayshiba ay waxba ka qaadi weyday ee ay ku khasbanaatay heshiis inay la gasho dee xaggeed geyn hadday iskala aqbal oo heshiiska iskala gal oo hadiidi waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaa uu qoray waraaqo iyo fariimo uu u dirayay boqoradii kala duwanaa ee bilaadka ama dhulka carabta la jaarka ahaa mid walbana isagoo ugu baaqaya islaamnimo marka qaar dee islaame iyo qaar jawaab wanaagsan soo bixiyo aan markaa iyagu islaamnimo muujisaan qaarkood hadiyaday usoo direenba qaarkoodna jawaab xun bay bixiyeen oo ergeygii loo diray baba dileen oo ay waxbay dhibaato u geysteen marka waxaynu ka qaadanayna sulxigan marka qaarkood haddii muslimiinta ay dani ugu jirto dan caam ah in gaalada heshiis ay la galaan oo sharkooda iyo dhibtooda ay kaga badbaadayaan ama wanaag weyni ka dambeeyo waa lala geli kara dee qodobo ka adagi ma jiraan ninka kuu soo soo islaamay adiga kuu yimaado noo soo celi qodobada ugu adag weyn mid kamid a ah. ka annaga noo yimaadee kaa soo baxsadana kuu soo celin mayno haddana rasuulku u aqbalay calayhi isalaatu wasalaam waayo maslaxada iyo danta ka dambaysa ayuu ogaayoo arkaayay sidaa awgeed bay tahy in qofku ama muslimiintu hadday heshiis galaan heshiiskaasina masaalix waaweyn da masaalixdan ka hadlayna mid dhaqaala ma mid kalena maaha laakiin mid dadka dantooda caamkii ku jirto dee waa lala geli karaa gaalada wax dhibaato ahina kuma jirto haddaanay ahayn mid waxa weeye dee eh, yani waxa weeye arrinteedu ay tahay in dadka waxyeello weyn ay u keenayso waayo rasuulku wuxuu tan u aqbalay maslaxada ka dambaysa weyd lamaa calimat qurayshu qurayshi markii ay ogaatay bibaycati ridwaani baycatu ridwaan markii ay ka war heleen khaafat calaa nafsiha nafteeday u baqatay fa arsalat cumaana waman macahu cumaan binu cafaan iyo ciddii la socotayna waa iska soo daayeen wa alabat waxaanay codsatay waa qurayshe asulxa heshiis in la galo oo rasuulka ay la galaan fa tama heshiiskaasi wuxuu ku dhammaystirmay baynahumaa labada qolo dhexdooda waa saxaaba muslimiinta iyo gaalade bishuruudi shuruudihi ayaa lagu heshiiyey allatii taasoo araadathaa qurayshun qurayshi ay damacday ee ay doonayeen calaa lisaani rasuuliha iyagoo soo dhex mariyey dee fariinsidahoodii iyo ergeygoodii wa hiya shuruudahaasi waxa weeye wadcu lxarbi cashra siniina in xabajoojin la sameeyo muddo toban sano ah wa an ya'mana annaasu iyo dadku inay ah, waxaa weeye aamin yeelaan ay badbaadiyaan bacduhum barhkoodba bacdan barhka kale oo la kala badbaado oo nabadgelyo la qaato wa an yarjica canhum hada alcaama iyo sanadkaa inuu ka noqdo rasuulku alayh isalaatu waslaamo cumradii uu u socdo uu joojiyo waan laa yarudda wa an laa yarudduu inaanay soo celinin man ataahum ciddii u timaaddo waa qurayshe min almuslimiin ee muslimiinta uga timaadae soo baxsata ama soo ridowda ama faldembiyad soo gasha ee timaada in waxa weeye aan la celinin wa an yarudda muxamadun iyo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam inuu soo celiyo man ataahu ciddii u timaadda min qurayshin ee quraysh xaggeeda ka timaadda ee soo islaamta fatadaayaqa almuslimuuna muslimiintu cidhiidhi bay arrintaa ayay ka dareemeen min haadihi shuruud qodobada lagu heshiiyey walaa siyamaa gaar ahaan mancihim min aawaafi bilbeyt in loo diiday sanadkaa awaafkii oo layihi iska noqda rasuulkuna aqbalay culays bay ku ahayd wa fii rujuucihi sala allahu calayh wasalam min alxudaybiya markii rasuulku xudaybiye uu ka noqday madiine uu tegey nasalat calayhi waxaa kusoo degtay suurat lfatxi markii wax weyn laabtay fa farixa almuslimuuna muslimiintii waxay ku farxeen bibushraa fatxi maka bushaaradaa suuraddu ay sido ee ku saabsan furashada maka waayo dee culayskii ay dareemayeen bay waxa weeye ayaa ka yaraaday maadaama loo bushaariyey makaba in la furan doono wa calimuu waxaanay ogaadeen annahum laa budda inay lagama maarmaan u tahay an yadkhuluuha inay gelayaan maka aaminiina iyagoo aamina muxalliqiina ru'uusahum xiiray timahooda oo dee acmaashii gudanaya bacda dalika intaa kadib waa heshiiskaa kadibe asbaxa almuslimuuna muslimiintii waxay noqdeen axraaran qaar xor ah ahoo macnuhu waxa weeye dee waxa weeye si xorriyada u socda wayajii-uuna waa imanayeen yaruuxuuna dhacafon waa tegayeen oo safarkoodii gelayeen wayajii-uuna safaradoodii iyo socdaalkoodii kasoo noqonayeen kayfa shaa-u siday doonaan wa caduma oo dee intii hore waxa weeye culays baa jiray qofku uu baqanayo laakiin markii heshiiskaasi dhacay amaan iyo nabadgelya la qaatay wa caduma waxaa kordhay nufuudu nabiyi sala allahu calayhi wasalam awooddii rasuulkuna waa korodhay iyo dowladdii islaamka wa kataba rasuulku wuxuu u qoray ilaa muluuki duwali lmujaawira boqorada dowladihii la jaarka ahaa libilaadilcarabi dhulka carabta ama carbeed wuxuu u qoray waraaqo yadcuuhum ila alislaam isagoo islaamnimo ugu yeedhaya fa minhum waxaa ka mid ahaa man aslama qaar islaamay kanajaashiy maliki lxabasha sida najaashi waa boqorkii xabashida wa minhum man radda raddan jamiilan waxaa kamid mid ahaa boqorada fariimaha loo diray qaar jawaab wanaagsan soo bixiyey ka hiraqla qaysar ruum sida ninkii hiraqle la odhan jiray ee reer rum boqorka uu ahaa walmuqawqis iyo muqawqis ninkii la odhan jiray xaakimi misra ee masr ka talin jiray wa minhum waxaa ka mid ah man radda raddan qabiixan qaar jawaab xun bixiyey oo aan lagaba filanayn oo wa ahaana dhibaateeyey rasuula nabiyi sala allahu alayh wasalam ergeygii rasuulku uu diray waxaa ka mid ahaa ragga kalxaaris ibni abi shamar alghasaani ayaa ka mid ahaa oo dee nin boqora buu ahaa waxaa kaloo kamid mid ahaa kisra alfurus nimankii reer faris boqorkoodii as'ila maada camilat qurayshun quraysh maxay samaysay bacda an calimat kadib markii ogaatay bibaycati ridwaan maxay sameeyeen maa shuruuطu sulxi heshiiskaa ah, qodobadiisu iyo shuruudiisu maxay ahaayeen maada nazla calى rasuuli salى اllahu alيه waslam maxaa rasuulka ku soo degay oo qur'aan ah fii ahnaa'i rujuucihi min alxudaybiya markii xudaybiya uu ka laabtay madiine uu kusii jeeday waxyigii kusoo degay kayfa asbaxa almuslimuuna muslimiintii maxay sidee xaalkoodu noqday bacda dalika sulxi heshiiskaa dabadiyey maada camila rasuulu sala allahu aleyh wasalam rasuulku muxuu sameeyey bacda dalika heshiiskaa xudaybiye dabadiyey hal aslamuu raggaa boqorada ah ee ergeyda iyo fariimaha loo diray miyay soo islaameen khulaasadaa khulaasatu sanati saadisa waa lasoo akrinaya biidn illah wailaa hunaa naktafii wslى اllahuma عlى nabiyina mxamadi wعlى alih wصaxbih wslma tsliima kaiira